بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أيها الإخوة والأخوات أيها الجمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى caawa waxaynu qaadan doonaa muxaadaradenkii taxana ahaa ee lagu magac darnay caalam ruuxaaniyaadka darsigii hore waxay noogu dameysay miisaaniyadda ama bajetka shaydaanku inuu ku tiirsan yahay jeebka ibni aadamka insha allahu tacaala sheekhaa inoo sii wadi doonaa sheekhaan uga bixi doonaa falyatafadal mashkuura wamaajuuran wajazaaka allahu khayra أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وبعد إخوتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته qaal allahu tabaaraka wa tacaala fii qur'aanih wa huwa asdaqu alqaa'iliin yaa banii aadama laa yaftinannakum ashayطaan laa yaftinannakum ashayطaanu kamaa akhraja abawaykum min aljanna yanzicu canhumaa libaasahumaa ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون صدق الله العظيم ودرسيني صدحات maanta haddii ilaahay ka dhigo dhowr masalo ayaynu rabnaa inaynu isdul taagno sida wakhtigu inoogu filaado haddii ilaahay idhaahdo masalada koowaad ee aynu isdul taagi doonno una baahan inaynu fahamno waa masalo in badan culimmadu ay rogrogeen oo la isweydiiyey ilaa saban fogba masaladaasi waxay tahay hal yajuusu alisticaanatu biljin ma bannaan tahay bini aadmigu inay kaashadaan makhluuqaadka jinka laydhaah masaladaa culimmadu maxay ka tidhi masalada labaada aan jeclahay maadaama makhluuqan jinku uu inagula nool yahay caalamkan intiisa badanina horta qaybtan shayaadiintu guud ahaan waa ahla shar waa mufsiduuna fi lard walaa yuslixuun qayb kalaa jirta oo iyana jinka ka mid ah oo faasiq leh oo kaafir leh oo bidci leh oo saaxir leh oo inta aadmigu leeyihiin oo dhan leh kuwaasina waxay ku sallidan yihiin makhluuqaadka bini'aadmiga waxaynu markaa in yar isdul taagi doonnaa makhluuqan aynu ka hadlayno ee shayaadiinta la yidhaahdo siday u tarmaan dhadig iyo labood ma leeyihiin bini'aadmigase ma isguursadaan makhluuqa bini'aadmiga iyo makhluuqa jinku wax mucaamalo guur ayay ma dhex martaa masaladaasna waxaan jeclahay inshaa allahu tacaala waxay culimmada islaamku ka yidhaahdeen min qadiim inaan wax yar isdul taagno haddii wakhti inoo soo hadhana masalada waynu sii wadaynaa wixii mowduuca inaga khuseeya waxay yidhaahdeen culimmada islaamku markay ka hadlayeen ma la gargaarsan karaa jinka jinka ma la gargaarsan karaa ay ka hadlayeen akharu culamaa'a alislaam waxay ku tegeen laa tajuusu isticaanatuhum makhluuqa jinka la yidhaahdo ama shayaadiintaba dhahoo sinaba uma bannaana bay yidhaahdeen marka isticaanaday kala saarayaan qaabka loo adeegsanayo jinka ayaa la kala saarayaa hadduu yahay isticmaalkaa iyo adeegsigaa jinka la adeegsanayaa uu qofka bini'aadmiga uu gayaysiinayo shirki iyo diin la'aan iyada masaladaas wax khilaafi kama jooga inay xaaraam tahay shayaadiinta ama jinka midkaa doonto dhahoo adeegsiga la isticmaalayo ama la gargaarsanayaa hadduu gaalnimo uu gelayo waa xaaraam weeye midla dadka loo tago ee makhluuqaadka bini'aadmiga ah ku yidhaahda furdaamadaadu waxa weeyaan ceesaan noocaa iyo noocaasa inaad gowracdo ama digaagad sidaa iyo sidaasa inaad gowracdo maa uhilla ligayri illaahi waxa weeyaan waa xaaraam adeegsiga noocaasa culimmada islaamku waxay isku waafaqeen inaan la adeegsan karin jinka badankooduna qaabkaasay isticmaalaan oo shaydaanku wuxuu doonayaa in bini-aadmiga horta albaabka ugu horreeya naxariistarrada ah inuu geliyo oo ah shirkiga shirkigu waa shay qofka bini-aadmigii isagoo mushrika ah hadduu ilaahay la kulmo wax dembi dhaafo ah aanu yeelanayn wixii kale ee dunuubba waaba la celceshan karaa laakiin baabka shirkiga isagu dembi dhaaf ma leh ruuxii shirki ku dhintaana waa khaalidun finnaar iyadoo albaabkaa la oodayo culimmada islaamku waxay yidhaahdeen jinka la adeegsanayaa hadduu qofka bini'aadmiga a ah farayo wax shirki ku tacalluqa xadiid saxiixa waa idinka wada xasuusta ninbaa diqsi la gowracay naarta ku galay diqsi uu gowracay ayuu naarta ku galay niman gaala abaa qabsaday laba nin bay ahaayeenoo man muslimiintii horea ummadihii horea ummadaha horena sida innaga laynooga saamaxay wixii laynagu ikraahay lagama saamaxin wamastukriha calayhim ummadda nebi muxamed baa wixii lagu qasbo ee ay sameeyaan aan dembi looga qabsanayn waana khusuusiyaadka ummatu muxamedin calayhi salaatu wasalaam in wixii qofka lagu dirqiyo oo diintiisa ka soo horjeeda laga saamaxay alkhata' wanisyaan wamastukriha calayhim ummadihii hore wixii la ysku dirqiyo hadduu sameeyo lagama saamixi jirin laba nin baa la soo qabtay niman mushrikiin ahoo asnaam caabudaya baa soo qabtay waxay yidhaahdeen aannu idin sii daynaye ilaahayaga u gowraca neefkan way diideen aakhirkii waxay wadaanba waa xadiid saxiixa waxay yidhaahdeen duqsigaa u gowrac liajli ilaahina mid waa diiday waa la dilay kii kalena wuu yeelay sidii buu naarta ku galay haddii markaa shaydaanka la adeegsanayaa uu qofka muslimka ah uu u tilmaamayo in wax la gowraco oo makhluuqaadka jinka ah lagu sabaadho oo lagu laaluusho arrintaasi shirki bay gelaysaa waana xaaraam jamiic culamaa alislaam masalada way maanaceen haddii masaladu ay tahay masale xaraam ah oo aan shirki xidhiidh la lahayn in loo adeegsado shayaadiinta miyay bannaan tahay maalan ninbaa shayaadiin adeegsanaya wuxuu deedna ku soo xadayaa qasnadaha dadka iyo meheradaha dadku ku soo xadayaa waa shay xaaraam ah inaad u adeegsato tuugta yacnii shayaadiinta inay tuug kuu noqdaan ilaahayna ma ogola masaladaana dhammaan culimmada islaamku way isku raacsan yihiin inaanay bannaanayn in la adeegsado wa watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alidmi waalcudwaan masalaa soo hadhay marka masaladaasoo culimmadu ay ku kala jabeen jinka ma loo adeegsan karaa masalo ibaaxi ah masalo bannaan oo shareecadu aanay xaaraam yeelin in jinka loo adeegsado ma bannaan tahay ayaa la isweyddiiyey jumhuuru ahlilislaam ahlalcilmi waxay isku waafaqeen shay mubaaxa in loo adeegsado shaydaan ama jin ma bannaana daliilkoodana way keenayaan qowlkaas taxriimka ah waxaa ka mida culimmada istaagtay waa xaaraam shay mubaaxa maalan shay mubaaxa maxaa ka mid a waxbaa kaa lumay dabadeedna qof oo ruux jin adeegsada aad u tagtay waxaad igu tidhi dahabkii caynka ayaa caynkaha baan la ahaye bal ii weydii ee junuuddaada halkay taallo ama hebel baa iga xanuunsanaya ama ruuxaasaa iga xanuunsanaya nooca xanuunkiisu yahay ii weydii ee maxaanku idhaahdaa junuudaada waa shay qofka muslimkii in qof muslima weydiiyo dhaa baadidaydii miyaad aragtay laakiin jinka ma la weydiin karaa baadidaas jamhuuru ahlaalcilmi waxay idhahdeen maya waayo hadhow waxay kula gelaysaa meel aanad ka soo noqon karaynin waxaa ka mid a culimmadaas imaam maalik binu anas baa ka mid a axmed binu xambal baa ka mid a oo waxaa ka mid a imaam culimmada casriga albaani baa ka mid a oo shacraawi baa ka mid ah, oo lajnat alfataawa addaa'ima ayaa ka mid ah iyo wahayrihim iyo culimmo kaloo badan waxay isku waafaqeen albaabka ayaan laysku furin jinka noocay tahayba yaan la adeegsanin sababta oo ah adeegsiga noocaas oo jinka la adeegsadaa waxay soo gelaysaa qowlkii ilaahay tabaaraka wa tacaala uu qur'aankiisa ku yidhi wa qowli markuu ilaahay qur'aankiisa ku yidhi wa yowma yaxshuruhum jamiican yaa macshara aljinni qad istakhartu min alinsi wa qaala wliyaa'uhum min alinsi rabbana istamtaca bacduna bibacdin waa nooc yacni kala faa'iidaysi oo istimtaacaasay soo gelaysaa bay idhahdeen in la isku danaysto ilaahayna wuxuu markaa ka cabbiray awliye iyo xigaal inay ka dhigteen shayaadiinta markaasaa ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu uga warramay go'aankii markaa ku dhacay qowmka markay yidhaahdeen rabbana istamtaca bacdunaa bibacdin wa balagnaa ajalana aladii ajalta lanaa qaala annaaru mahwaakum khaalidiina fiiha qaala annaaru mahwaakum khaalidiina fiiha ilaa maa shaa allah inna rabbaka xakiimun caliim waxay yidhaahdeen mar haddii la kala faa'iidaystay walow masalada lagu kala faa'iidaystay ibaaxaba ha noqotee waa itikhaada aljinni waliyan oo adigoo jinkii ka dhigtay saaxiib iyo weli aad arrimahaaga ula noqoto masale kalena way irkadeen culimmadaasi waxay yidhaahdeen jinku kuu doonaba ha noqdo muslim ha noqdo kaafir ha noqdo munaafiq ha noqdo bidci ha noqdo mushrik ha noqdo sideedaba haddii bini aadmigu ay jinka wax weydiiyaan kibir buu ka qaadaa jinku wuu ku kibraa arrintaas qooq bay yani u kordhisaa ilaahayna qur'aankiisa wuxuu ku yidhi tabaaraka wa tacaala wa annahu kaana rijaalun min alinsi yacuuduuna birijaalin min aljinni fazaaduuhum rahaqaa masaladaas way idin caddaatay in ibliis shaytaan ama jin marka ilaahay wuxuu tilmaamay rijaal ilaahay ma tilmaamin rijaalin min rijaalin min alkaafiriin rijaal min almushrikiin rijaal min almunaafiqiin rijaal min almuslimiin rijaal min asaalixiin midnaba ilaahay ma bayaamin rajulow rajul ma tahay wey marka ilaahay wuxuu yidhi jinka sidiisaba horta waxaa ka awood badan insaanka sideedaba jinka waxa ka baawar weyn oo ka karaamo badan basharka marka uu diinta haysto iyagaana ka xoog badan hadday ilaahay ku xidhan yihiinna khawaariqalcaada qofku muslimkii samayn kara waxaa tusaale kuu ah nebiyulaahi sulaymaan calayhi salaatu wasalaam markuu yidhi ayukum ya'tiinii bicarshihaa qabla an ya'tuunii muslimiin warkumaa ii soo qaadaya gabadha balqiisan laydhaha carshigeeda intaana iga soo gaadhin waa kuwa soo socdee qaala cifriitu min aljinni ana aatiika bihi qabla an taquuma min maqaamika wa innii calayhi laqawiyun amiin saasuu yidhi anigu afar saacadood baan kugu keeni karaa waxaa la joogaa dimashik iyo agagaarkeeda waxaa laga keenayaana waa saba masar yaman ayaa laga keenaya carshiga waa ibliis waa cifriit min aljin oo xooggiisa laga yaabay meesha waxaa fadhiya rajul saalixa oo aan nebi ahayn oo aan mursal ahayn markaasaa wuxuu ku yidhi ana aatiika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk shuf hadi lquwa bal ikraamka intaa la eega bini'aadmigu haysteeg anigaa keenaya carshiga aad doonaysayas nebiyullaahi sulaymaanow intaan kor eeg intaanan ishaadu soo noqon sidii bay u dhacday mana ahayn nebi waliyu min wliyaa illaahi buu ahaa marka shayطaan sidiisaba haddii la magansado ama muslim ha ahaado ama kaafir ha ahaado ama noocuu doonaba ha ahaadee irhaaq buu ka sii qaadaa kibir iyo qooq buu ka sii qaadaa wuu sii durksadaa marka waxay noqonaysaa uun waraabihii ka baqan jiray dameerka oo geesihiisa moodi dhagihiisa moodi jiray inay geesa yihiin markaasuu ilaan dameerku waa nacase waxaa la yidhi maalmaha ka mid dareemay inuu waraabuu ka baqanaya markaasuu war waraabe mar walba waad iga faagataa une horta maxaad igaga baqataa markaasuu geesaha kugu yaallay alle dhaadheer baan ka baqanayaa marse war wuxuu geesa ma aha hee war waa carjow yar maray waali ilkaad iga daadinayo may waraabuu dhegtayda dhadhami ma qasheen deedna dhegtiibuu dhadhami showuxuwa waa carjow waa kadee la daba orday markii dambe ee kaw kaga siiyey markaasaa waxaa la yidhi markuu waraabuhu inta hore aanu waraabuhu qabsanin wuciyaa mar allaaliya markuu waraabuhu qabto ilkuu isdhaafsada markaasaa la warwar dameer marka uu ku eryanayaba adiga qaliye markuu ku qabsado maxaad la aamustaa markaasaa waxaasi wuxuu yidhi yuuna kaaga darin baan isleeyahay <laughs> waxaan isu qabsanayaa haddaan qayliyo wuxuu moodayaa inaan xanuunsanay waxaas leeyahay marka haddii sidii maxaanku idhaahdaa ximaarka dameerka haddaynu shaydaan walba intaynu u tagno inu bal dhegtayada dhadhami waxba inaga reebi maayo ilaahay baana qur-aankiisa ku sheegay inaannu halle inaga reebaynin ibliis oo uu doonayo inuu asraarteennana helo goldalooladeennana helo calaa ayata xaalin masalooyin dhowra bay markaa culimmadan islaamkaele warba halkaas halkaa ilaahay inagaga ooday ha loo daaya innahu yaraakum huwa wa qabiiluhu min xaysu laa tarawnahum halkaasuu ku fiican yahay yaan la inoo soo dhexgelinoo aanu inagu yeelanin safaarado wahaada waa ra'yi aad iyo aad sadiid u ah waana jamhuuru ahlilcilmi waxay leeyihiin dhib iyo dheef midnaba looma adeegsan karo shaydaanka looma yacni jinka looma adeegsan karo taasi waa qodob qodobka labaad waxay yidhaahdeen haddii diin islaamka aa naga tustaan nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam jin iyo insiba isagaa u nebi ahaa jin iyo insiba isagaa u nebi ahaa adeegga nebiyullaahi moxamed loo adeego oo gacanyaro loo noqdana jannada lagu galaa oo nin saxaabiyahoo markau salaada subax nebigu uu soo baxaya salaatuleylka u sii diyaarin jiray weysada ayuu nebigu yidhi yaa weysadan ii diyaariyey markaasuu yidhi nebi allow aniga wuxuu wax iga dalbo wuxuu yidhi waxaan rabaa inaan jannada kugula rafiiqo war wax kale miyaad doonaysaa maya sidii buu nebigu ugu ballan qaaday inuu qofkaas jannada la gelaya jinka iyo isnigaba rasuul buu ahaa hadday cibaadada ku jirto in jinku uu makhluuqaadka la shaqeeyo nebigu kama maanaceen inay la shaqeeyaan haddii la helo saxaabadii rasuulkeenna calayhi salaam ridwaanullaahi calayhim hal saxaabi oo jinka adeegsaday musliman kaana aw kaafiran adeegsadayna dallaaba laga dhigan karaa maba jirto haddii la helo taabici ilaahay yaqaanoo caamil ah oo caabida ah, haddii la helo oo jin adeegsadayna taana waannu u hoggaansanay minaabeen intiiba waa la waayay mar haddaanu nebi maxamed adeegsan calayhi salatu wasalaam maca annahum kaanuu muslimiin mar haddaan saxaabadii aanay adeegsanin mar haddaanay quruuntii saddexda saddexdahayd ee ugu fadliga badnayd midna aanu adeegsanin sabab allaaliyo sabab maanta innagu aynu u adeegsanno shayaatiinta iyo jimanka meesha ma taalla bay waxay kaloo yidhaahdeen waxaa cad adeegsiga jinka waxaa khaasiyad u lahaa nebiylaahi sulaymaan calayh salatu wasalaam cid kale oo khaasiyad u lahayd wahab lii qaala rabbi اkfir lii wahab lii mulkan laa yanbagii liaxadin min bacdii cid jin ku shaqaysatay nebiyulaahi sulaymaan kadib oo badbaado heshay lama arag masalada afraad bay yidhaahdeen waa jahaalatu xaalihim makhluuqan aan la itisaalayno xaaladdooda waxba kama garan karno badankooduna munaafiqiin iyo daalimiin bay u badan yihiin marka markuu ku yidhaahdo intuu qof soo galo jin muslimaan aho waan kula shaqaynayaa oo aad sidaa ku aamintay maxaad ku aamintay ileen ma arkayside waana beenaale wuxuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam sadaqaka wahuwa huwa kaduub maanta run buu kuu sheegay abaa hurayrow laakiin dabeecadu wuxuu leeyay inuu beenaale yahay dad badan baan garanayaa oo baabkaa intay galeen oo jibankaa la adeegsadeen oo si yaroo sahlan isu dhex galeen markii dambe diinta dhinaca kale uga baxay mid baan garanaya waxba magaciisa sheegi maaye markaan yuroba joognay ayaa hayaa wuxuu yidhi waxaan dadkan dabiibayaa dabadeedna jin saa'ilahoo mujrimahoo gaalaba intuu qof bini'aadmiya soo dhex galay ayuu deedno yidhi waan ku caawinayaa muslim baanahay dadka muslimiintaa ah baan u gargaarayaa markii dambe itisaal bay yeesheen aakhirkii markii dambe diintii wuu ka saaray dad aan kow iyo laba ahayn baa waxay iga markhaati fureen isagoo u sujuudsan xagga cadceedu ka soo dhacdo inay arkeen xaafidalqur'aanna uu ahaan jiray isagoo u sujuudsan xagga cadceeddu ka soo baxdo oo cadceed caabud noqday ayay ku dambaysay marka haddii aad tidhaa waan kula heshiinaya maxaad kula heshiinba maba taqaanide waa jaahil buu ka yahay xaaladdiisa aynu jaahil baynu ka nahay markaa jamhuuru ahli alcilmi waxay isla qaateen makhluuqaas jinka ah horta sidiisaba habeenkii horaan kuu sheegayoo hadduu jinku saalix yahay wa annaa mina saalixuuna wa minna duuna daalika wa annaa mina almuslimuuna wa mina alqaasituun hadduu muslim wanaagsan yahay caawadanba waxa laga yaabaa inayna dhegaysanayaane caalimiin bay leeyihiin caabidiin bay leeyihiin mujaahidiin bay leeyihiin laakiin iyagaa isku jihaada iyagaa wax isbara inta badanna culimmada islaamka ee caamiliinta way ka qaataan cilmiga inta firqo ee bini aadmigu leeyahayna way wada leeyihiin hadday shiica tahay hadday raafido tahay hadday muctasilo tahay way wada leeyihiin haddaba qofka bini'aadmiga ah ama jinka muslimka ahi sidiisaba xuduuddiisa ma soo dhaaf walaa adigaanu ku odhanayn waan ku gargaarayaa waraa qof bini'aadmiyoo jin kale ku jira baanu soo dhexgelaynin waxaaba xaaraanba ah aslanba in qof muslima uu dhex in jinku uu bini'aadmiga karo waa masalo aan ka hadli doono jinku ma geli karaa bini'aadmiga waa masalo laga hadlo waana inoogu jirtaa mawaadiicda waana masalo aada looga warramo culimmada maxaanku idhaha firaqa islaamigana muctasilada mooyaane inta kaleo dhani way iskuinuu jinku waxgeli karo marka inuu qof bini'aadmiya jinku galo walow haba u gargaaraya uma bannaana waxaa weli ka sii xag jira inuu gabadh ajanabiya ah galo sida badanna dumarkay galaan shareeco u bannaynaysa inuu ruux ajnabiya ah galo waa idaabaa ku jira in makhluuq yacni muslima la dhibaana waa xaaraam marka hadal iyo gun mashruuca adeegsiga shayaadiinta ama jimanka wax allaaliya wax inagaga xidhan iyo wax manfaco oo ka imanaysa ma jirto haddaanu qofka bini aadmigii doonaynin istamtaca bacdunaa bibacdin oo dabadeedna uu naar sidaa ku noqon doono culimmada islaamka jamhuurkoodu saasay ku tegeen hal qowl baad helaysaa oo uu soo warramayo moxamed rida oo ka soo warinayo eh, muftayaalkii ashar qaarkood ay leeyihiin way bannaan tahay in jinka arrimaha mubaaxa loo adeegsado wax deliiloy keeneenna ma jirto eh, ibnu taymiya ka mid ah qowl laga hayo ou leeyahay jinka waa la adeegsan karaa arrimaha mubaaxa ah wax masalahoo ay daliil u keeneen oo muctabara oo aan ka ahayn nebi salemaanba wuu adeegsanayey taana culimmada islaamku ay meel ku tiiriyeen waxaan masaladaa ka ahayn oo deliil ah oo loo hayo masaladaas aslan ma jirto baahi aynu u qabnaana ma jirto waxaana ka awood badan oo ka karaamo badan jinka muslimka caabidka ah baa ka karaamo badan mana ku soo dhici karaan waxaanuu ilaahayna siiyey qur'aan kariima fiihi shifaaun waraxmatun lilmu'miniin marka waxaan uga gudbi doonaa in sha allahu tacaala masalada ah caalamkan aynu ka sheekaynaynaa sidee buu u tarmaa sidee buu u bataa sidee buu isu guursadaa dhadigiiyo labood ma inuu tarmo iyo inuu dhadig iyo labood leeyahay inaan adilo fi sunnati waalkitaab aan qadar yar aan ka tilmaamo ilaahay qur'aankiisa wuxuu inoogu waramay inuu shaydaanku leeyahay durriya carruur carruurina waxay ku timaadaa waa taran ilaahay baa qur'aankiisa ku yidhi subxaanahu wa tacaala afa wa durriyatahu wliyaa'a min wa hum lakum caduwun bi'sa lildaalimiina badala aayaddaasi waxay noo tilmaantay inuu leeyahay durriyad durriyadina taran bay ku timaataa waxaa kaloo ilaahay qur'aankiisa ku yidhi lam yatmithunna insun qablahum walaa jaan inuu jinkuna wax u galmoodo ayaynu aayaddaa ka fahamnay waxaa kaloo aynu tilmaamaynaa qowl uu leeyahay cabdilaahi bnu cumar cabdilaahi bnu camr ibnu caas baan u jeedaa waa qowl ibnu cabdilaahi eh, ibnu camr ibnu caas mowquuf ku ah wuxuu yidhi ina allaha jaza'a alinsaana waaljinna casharata ajzaa rabbigeen tabaaraka wa tacaala wuu kala qaybiyey jinka iyo insiga oo toban meelood buu ka dhigay falaa yuuladu min alinsi waladun ilaa waa wulida min aljinni tiscatun waa qowl eh, sanadkiisuna aanu xoog badnayn loo tiirinayo saxaabiga jaliilka cabdilaahi ibnu camr wuxuu yidhi inaga iyo makhluuqa jinku toban jibaar baynu isku nahay marka hal ilmood loo dharay insaanka toban baa loo dhalaa e, taabicigii lo odhan jiray shacbi ama shibci shicbi ayaa su'aal wuxuu yidhi sa'alanii rajulun nin baa ii yimid wuxuu i weydiiyey hal lilibliisi zawja makhluuqa ibliiska la ydhaahdo sawjad miyuu leeyahay fa qultu daaka cursun lam ashhadhu waxaan ku idhi anigu caruuskaa kamaan qaybgel meesha halkaa laysku aroostay goobjooga kama ahayn markii uu iga tegay baa waxaan xasuustay markii uu iweydiiyey kabacdi ayaa waxaan xasuustay qowlullaahi tabaaraka wa tacaala qowlkii ilaahay odhanayay afa wa durriyatahu awliyaa aayaddaasaa igu soo dhacday waa imaamu weyn oo taabiciya ah. markaan aayaddaa fahmay baa waxaan ku idhi wuu isguursadaa waxaa ka mid a adilada inuu rag iyo dumar leeyahay aayadda qur'aanka aanka ilaahay leeyahay wa annahu kaana rijaalu min al alinsi yacuuduuna birijaali min aljinni meeshaa rag inuu joogo ayaynu ka fahmnay inuu dhadig iyo labood leeyahay waxaynu ka fahmaynaa ducadii saxiixa ahayd ee nebigu uu inooga warramay markaynu suuliyada gelayno allahuma innii acuudu bika min alkhubhi waalkhabaa'ifi oo culimmadu ay tilmaamaysaa sida maalan ibnu xajar alcasqalaani oo kale khubhi waa jamcu khabiiin khabaa'ihna waa jamcu khabiiatin oo looga jeedo dakara ashaytaan wa unha shaytaan sidaas waxaa odhanaya ibnu xajar alcasqalaani ayaa muslimka sharxiisa ku qoraya waxaa kaloo ka mid ah xadiid saxiixa oo nebigeennu ka warramay calayhi salaatu wasalaam oo uu ku shabahayo labada ruux ee bini aadmiga isqaba ee uu dabadeedna ninku ama haweentu ay marka dadka kale ay la kulmaan ay ka sheekeeyaan xaaladdii firaashkooda ninbaa haweentiisii waxay maxaanku dhaa ku kulmeen bannaanka kaga warramaya ama haweenbaa bannaanka kaga warramaysa waxa iyada iyo sawjkeedii ay ku kulmeen wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam fa innamaa daalika midlu shaytaan laqiya shaytaanatan fii ariiqin fa khashiyaha wannaasu yandur labadaasi ninkaasi wuxuu ka dhigan yahay shaytaan shaydaanad roorsaday oo meel bannaan ahoo khalqigoo dhani ay taagan yihiin ku kufsaday ayuu ka dhigan yahay haddaba waynu garannay inuu makhluuqan jinka ama shaydaankaba dhahoo ay leeyihiin inay tarmaan waynu garannay haddaba waxaynu isweydiinaynaa su-aal ah makhluuqan caalamkan inaga qarsoonihi ma wax nool buu dhalaa mise ukun buu dhalaa dhadig iyo laboodkiisu ma sida dhirta ubaxoo kale ee dhadig iyo laboodku hal ubax keliya ku wada yaallo oo waa labeeb oo isaga dhexdiisa istarmiya mise dhadig iyo labood kale soocan oo midba madax bannaan yahay ayuu leeyahay waa masale laga hadlo waxa uu dhalan waa noocee ma wax nool buu dhalaa ma uxan buu dhalaa ma isagaa labeebahoo isaga laf ahaantiisaa yacnii istarmiya ma dhadig iyo labood buu kale leeyahay waa masalo horteen laga hadlay oo culimmada islaamku ay u banbaxeen marka masaladaa haddii aynu waxoogaa ka tilmaanno waxa xadiid aan quwaddiisu aad u sii ridnayn ibnu cabbaas laga warinayaa wuxuu yidhi markii ilaahay damcay inuu ibliis gaar u saaro oo dee nacladshii ay ku dhacday ayaa rabbi tabaaraka wa tacaala markay lacnadii ku dhacday ayaa dhimbiil dabihi jidhkiisa ka booday dabadeedna waxaa ilaahay ka abuuray dhimbiisha sawjadiisii sidaasaa marka dhadigoodkiina uu ku abuurmay shayaadiintu wuxuu weliba intaa ku sii daray haweenta markaa dhimbiishaa ka abuurantay dartabah ayaa la yidhaahda bay yidhaahdeen qolo kalena waxay yidhaahdeen rawwah ayaa la yidhaahdaa sidaasay markaa ku abuurantay bay yidhaahdeen haweentii ibliis markay naclada ku dhacday ee dhimbiishaasi ka duushay ayay halkaa ka soo baxday qolo kale waxay yidhaahdeen ibliis lacnatullaahi calayhi waa labeeb oo labadiisa bowdo ayay ku kala yaalliin labadiisa bawdo ayay xubnuhu ku kala yaaliin halkaasuu markaa ka tarmaa labadiisa bawduu isku qabtaa sidaasaa markaa uu ku dhalaa mar dabadeedna wuxuu dhalaa bay yidhaahdeen maalintii walba casharata abyaatin toban beeda buu maalintii walba dhalaa halkii beedna waxaa ka soo baxa toban shaydaan fii kulli yowmin wuxuu dhalaa toddobaatan shaytaan sidaas way yidhaahdeen qolo kale waxay dhaahdeen ma sii tarmo eh markii ilaahay khalqay ayuu soddon haloo beeda dhalay toban beeda wuxuu dhigay galbeedka caalamka tobanna bartamaha caalamka tobanna wuxuu dhigay bariga caalamka kuwiibaa markaa iyana sii tafiirmay oo toban tobannadaas ayay usii tamiir u sii tafiirmeen bay yidhaahdeen masaladaas sida ay culimmada islaamku aada ugu sii dhex galeen waxaad ku garanaysaa xataa gabayaa laga tiriyey qaabka uu u tarmo ibliisku gabayo ayaa laga tiriyey haddii aad eegto manduumada uu alifay ibnul ibnulcamaad ninka la yidhaahdo oo masaladaa isna gabay ka tiriyay wuxuu yidhi wahal lahu min zawjatin qabla qiila nacam wahal lahu min zawjatin qiila nacam qad qaalahu shicbiyu haada haakada alcalam waqiila laa bal fakhduhu fiiha dakar wa fakhduhu اlyusraa lahu fiiha shakar yada' bifakhdihi ukhraa uma yelid fii kulli yowmin ciddata alfin walad saasay yidhaahdeen oo qaabkaas intaasoo nooc bay uga hadleen khulaasada haddayn markaa u gallo laba nooc suurtagal ahaba ah weeyaan bay yidhaahdeen culimmada islaamku ixtimaalaad laba noocunbaa ka soo bixi kara mid waxa weeye inuu jinku asal yahay ibliiskuna ka mid yahay jinku inuu asal yahay ibliiskuna ka mid yahay sida ibnu cabbaasba uu sheegayo aljinnu waladuljaan walaysa min ibliis washayطaanu waladu ibliis washayطaanu walada ibliisa shayطaanku waa waladu ibliis ibnu cabbaas wuxuu odhanayaa jinku shayطaanku waa qayb jinka ka mid ah jinkuna ilmo shayطaan ma ahan ilmo ibliis ma ahan ibliisku wuxuu aabba u yahay wixii shayطaan ah marka calaa ayata xaalin waxaasoo hadal ah ma isagaa labeeba ma isaga haddii rabiganaag iyo nin buu leeyahay waxaasoo dhan wax adilo ah oo la cuskan karo oo min asunna iyo wal walkitaab midna horta lama haya waxaan se idinku soo bandhigaya haddii aad baabkan dhex gashaan inaydinaan u qaadanin waxyaalahan culimmadu ay ka hadlayso haddaan daliil kitaabka alle iyo sunnada rasuulka aan loo haynin ictimaad ma noqdaan marka inuu isagu labeeb yahay iyo inuu dhimbiil ka duushay ay naagu noqotay iyo wixii la mida arrintaas wax adilla ah oo loo hayo tamaaman ma jirto qaabka uu u tarmaa waa noocma ayaa hal adila loo haya oo saxiixa ma ugxan buu dhalaa mise wax nool buu dhalaa hal xadiis oo saxiixa baa jira oo caddaynaya makhluuqaadka jinka la yidhaahdaa inuu ukun dhalo inuu ukun dhalo xadiid saxiixahoo caddaynaya baa jira inuu ukun dhalo unbaa la sheegay oo sunnada nebiga lagu sheegay laakiin qaabka uu u tarmo iyo dhadig iyo laboodkiisu qaabka yihiin ma isagaa isku yaalla miyay kala soocan yihiin wax adilo oo caddaynayso min alkitaabi wasunna ma jiraan wax allaaliya wax cibaado inagaga xidhanina ma jirto wax dagaalka aynu la gelayno Eh, yani maxuukainaganfaa'ido inooga keenayaana ma jirto balse wuxuu nabigu ta calayhi salaatu wasalaam qaabka uu wax u dhaliyo noocuu dhalo uu u tilmaamay waxa weeye isagoo inooga digaya sharkiisa wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiixaynka ku yaalla laa takun awala man yadkhulu asuuqa walaa aakhira man yakhrujuhu minha walaa yakhruju walaa walaa aakhira man yakhruju minha suuqa meelaha suuqee laga adeegsado haddaad kari karto aroortii ninka ugu horreeya ee albaabka furaha noqon shaqadiisa kusoo kallaha ninka ugu dambeeye ee albaabada suuqa xidhana ha noqonin fiihaa baada shaytaan wa farakh fiiha suuqa aa aragteen waa meesha uu yacni ukunta ku dhalo ee uu ukunta ku dilacsado buu nebigu yidhi fiiha baada ashaytaanu wa farakha halkaasuu shaytaanku wax ku dhalaa oo ukuntiisana ku dilaacsadaa farakha waxaa la yidhaahdaa ukunta markay dilaacdo digaaga oo kale afraakha dijaaja baa la yidhaahdaa afraakha dajaaja ayaa la yidhaahdaa marka halkaasuu beedkiisa ku dhalaa halkaas ayuu ku tarmaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam mar hadday halka dhashu u taallo uu beedka ku dhala ay tahay yaan lagu degdegin buu nebigeenu yidhi calayhi salaatu wasalaam ka ugu dambeeyaee suuqa ka soo baxana ha noqonin masalo muhiim ah oo masaladan ku tacalluqda ayaan markaa uga gudbaynaa xukmu tanaakux bayna alinsi waaljin waa masalo aad aada ugu dhegtaagaysaan waa masalo u baahan in wax laga fahmo waana masalo in badan aa maqli doontaan haddaad baabkan sii dhex gashaan bini aadmiga iyo jinku ma isguursadaan xidhiidh gogoleed ma dhexmari karaa xidhiidh gogoleed ma dhexmari ma dhexmari karaa masaladaas culimada islaamku saddex qowl bay ugu kala baxeen culimmada islaamku saddex qowl ayay ugu kala baxeen jamhuuru ahlilcilmi waxay yidhaahdeen masalada in makhluuqaas dhanku doonaha ka yimaado ma jinniyad baa mise waa jinni ma insi baa mise waa gabadh in labadaasu ay isguursadaan oo xidhiidh gogoleed sidaa ku dhex maro tamaaman waa xaaraanbay sideedaba ma bannaana bay yidhaahdeen waxaana ka mid ah qowlkaa ragga ku tegey imaam axmed binu xambal baa ku tegey inay isguursadaan jin iyo bini aadmi waa xaaraan buu yidhi hadday isguursadaanna xaaraan bay ku dhaceen sabab baa la yidhi maxaad arrintan aad ku cillaynaysaa aad ku sababaynaysaa wuxuu yidhi ilaahay baa qur'aankiisa wuxuu noogu sheegay inuu ilaahay nagu galladay haween oo uuna siiyey wax annaga nala nooca oo aannu isfahmi karno wallaahu jacala lakum min anfusikum aswaajan wajacala lakum wallaahu jacala lakum min aswaajikum qala allahu tabaaraka watacaala wallahu jacala lakum min awaajikum wallahu jacala lakum min anfusikum aswaaja wajacala lakum min aswaajikum baniina waxafadatan wuxuu ilaahay noo tilmaamay halkaan taranta ka heli karaa inay dariiqaasun tahay waxaa kaloo ilaahay nagu yidhi wa min aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaajan litaskunuu ilayha wajacala baynakum mawaddatan waraxma labadan makhluuqahee ilaahay isu abuuray way isfahmayaan dhexdoodana mawaddo iyo raxmo baa ilaahay geliyey waxaan intaa ka ahayn mawadda ma jirayso raxmana ma jirayso marka haddii aanay meeshii mawaddana ka dhacla ka dhalanayn raxmana meeshii aanay oolayn albaabkii tarantana la awdayo oo bini'aadmigii inuu tarmo ayuu ilaahay ugu talagalay nebigeennuna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam tanaakaxuu tanaasaluu fa innii mubaahin bikum alumama yowma alqiyaama mar haddaanay labadoodii tarani ayna dhex marayn masaladanna wax yacni laynoogu talagalaba aanay ahayn waxaas waxay noqonaysaa in xikmaddii nolosha laga guurayo ma bannaana bay yidhaahdeen culimmada qaarkoodna waxay yidhahdeen masaladaas annaga waxaanu ku tirinaynaa inay karaahiyo tahay inay isguursadaan dhadig jin iyo insi inay isguursadaan annagu waxaanu arkaynaa karaahiyata taxriim inay tahay waxaana ka mid ah imaam maalik iyo qataada iyo isxaaq binu rahaweyh iyo rag la mid ah waxay ku tegeen masaladaa inay isguursan karaan labadaa jinsi labadaa nooc annagu waxaanu aragnaa inay karaahiyo tahay ibaaxada ma bannaan tahay qolada odhanaysa waa qayb ka mid ah shaaficiyada qayb ka mid ah shaaficiyada waxay ku tageen jinka iyo insigu way isguursan karaan waa masalo kale wax ma isu dhali karaan waa masalo kale wax ma isu dhali karaan laakiin masalada guurka jamhuuru ahlaalcilmi waxay ku tegeen inaan la isguursanaynin oy masaladaasi aanay bannaanayn waxa haddaba markaa aynu gelaynaa in horta xidhiidh gogoleed uu dhex mari karo jamiica alculamaa way isku waafaqsan yihiin qaabku doonaba ha ku dhex maro laakiin inuu xidhiidh gogoleed dhex maro oo ay raalli kala noqdaan ayaa saddexdaa qool loogu kala baxay haddaba marka xidhiidhka gogoleed uu yahay mid qasab ah oo aan raalli lagu kala ahayn sideebuu noqonayaa qaabkay laakiin u wada xidhiidhi karaan makhluuqan inaga qarsooniyo makhluuqa bini'aadmigii laba siyoodunbay midkood u wada xidhiidhi karaan masalo casharkayga dambe aan ku soo bandhigi doono ah qofku inuu isagu raadsado oo u daandaansado oo albaabkooda garaaco oo talaasim iyo casaa'im iyo waxyaalo la aqriyo oo shirkiyaada uu akhriyo dabadeedna sitaaradii inoo dhexaysa ay dillaacdo oo makhluuqii jinka ahaa intuu tashakulo oo nooc bini'aadmiy oo kale iska dhigo halkaa xidhiidh ku dhex maro albaabkaasi waa albaab halisa ah. inuu qofka bini'aadmigii isagu uu albaabka garaaco oo dalaasimtii sixirka ahayd iyo waxaa la yidhaahdaa taxdiiru alarwaax wa muluukuljaan waa baab dhan oo baabu sixirka ka mida sidee loo soo xaadiriyaa ruuxaanta sidee loo soo xaadiriyaa boqorrada jinka waxaasoo dhan waa casharadeenna dambey ku jirayaan qaab baabkaa horta way u itisaalaan labada shaytaan shayaatiin shayaadiin alinsi waljinni oo ninkan bini'aadmigii intuu baabkaa isku furo inuu halkaa ka galo oo caalamkaa la xidido oo intuu isagu raadsado dabadeedna sidaa uu yacni kula guri galo way dhacdaa inay isu tarmaaniyeen kale waan ka hadli doonnaa mid kalaa dhacaysa in ay soo xadgudbaan caalam aljinku oo ay ku soo xadgudbaan caalam insiga oo dumarka jinku ay ragga ku soo xadgudbaan ama ragga jinku ay dumarka ku soo xadgudbaan qaabka ay ugu soo xadgudayaana waa saddex nooc miduun waxaa dhici karta in qofka aadmiga ah ee muslimka ah ama qofka aadmiga ah inuu waxyeello u geystay jin maalan sidee buu ugu geysan karaa wuxuu ugu geysan karaa waxaa dhici karta inuu qofkaasi biyo bayl ah meelaan cagtu marin isagoon bisinka qabsan uu ku daadiyo ama dhagax weyn intuu qaado meel uu ku tuuro isagoon bisinka qabsan ama ruuxaasi geed ay hoos fadhiyeen isagoon bisinka qabsan oo alaabtiisii iyo saanaddiisii dhigto ama geed ay hoos harsanayeen intuu garaaco uu gooyo si ay markaa u kulmaanba in wajacalnaa bacdukum libacdin fitna inay qoonsi dhexdooda maro oo bini-aadmigu uu waxyeello u geysto ama caruurta jinka oo aanu arkayn ama waxaa laga yaabaa qofkii intuu galo meel kharaabada isagoon bisinka qabsan ayana ay kala daadsan yihiinoo iyagoon ka tabaabushaysan uu waxyeello u geysto ama meelaha gudaafadaha ay deggan yihiin ama ilmaha yar oo kale maalan wakhtiga cadceeddu ay dhacdo rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi markay cadceeddu dhacdo carruurta xaraysta waa xadii saxiixa wakhtigaasay soo faafaan shayaadiintu ilaa intay waxoogaa ay guduudanayso carruurta xareeya in markaa qaabkaa horta la isugu dhaco way dhici kartaa oo qofka bini aadmiga waxyeello uu geystay aarsigeeda ay ku timaaddo dabadeedna jinkii qofka bini-aadmiga ka aarsanayay marka dambe inuu isku badayo inuu la mucaamaloodo qofkanoon raalli ka ahayn waxaa suurtagal ah inuu jinku uu arko cawrada bini'aadmiga dabadeedna uu caashaqo oo ruuxu markuu suuliga gelaya isagoo aanad kaartii akhrisanin ama aan bisinka qabsanin inuu suuliga galo dabadeedna isagoo maydhanaya caalamkii meesha joogay ay arkaan dabadeedna ay caashiqaan wal walcaynu xaqun ay sidaa ku dhex galaan dabadeedna marka dambe jinkii caynta ku galay meesha markuu muddo ku noolaado dabadeedna uu isku dayaba inuu la mucaamaloodo ruuxan waxaa kaloo iman kartaa in khaadim u shaqaynaya sixiroole oo la soo adeegsaday qofkan inuu jaanis u helo inuu dureeyo ama uu galo dabadeedna qofkii markii uu galo muddo markuu la noolaado shaqadii loo soo diray shaqo aan ahayn meesha uu ka bilaabo oo marka shayaadiinta la soo adeegsado sixroolayaashu soo adeegsadaan waxaa la yidhaha khaadimu sixri baa la yidhaahdaa maa min sixrin ma jiro sixir saan ka warrami doonno la adeegsado oo facaal ah oo aan la adeegsanayn shayaatiin la adeegsanayn waxaan maxaanku idhahdaa sixirku sidiisaba wuxuu ku yimaadaa raaligelin makhluuqa shayaadiinta ah hadba awoodda uu ninkaa saaxirkii uu leeyahay bay ku xidhan tahay ciidanka uu adeegsanaya junuuddiisu ayay ku xidhan tahay iyo macaasida uu samaynayo ku raaligelinayo shaydaanka haddii marka shaydaan qofka dhibaatada u geystay uu ku yimi sixir la soo diray oo uu deedna qofkii bini aadmiga ahaa intuu samayn kari waayo hawshii loo soo diray inuu sida tan dambe inuu adeegsado qofkii la mucaamaloodo saddexdaa qaab ku yimaadaan jinka iyo bini'aadmigu iyagoon kala raalli ahayn ay ku kulmaan waa markaa uu yacnii waxaa la yidhaahdaa iqtisaab baa la yidhaahdaa uu qasbayaa qofkii oon raalli ku ahayn ayuu doonayaa inuu afduubo haddaba qaabka uu qofkan bini'aadmiga ah ula mucaamaloonaya iyana saddex nooca hadduu ku guulaysto qofka jidhkiisii inuu waxyeello u geysto ama ha ahaado jin waxyeello loo geysto aarsanaya ama mid ileeyey oo meesha jooga ha noqdo ama mid sixiroola soo dirayba ha noqdo eh waxay noqonaysaa markaa saddex nooc mid ahaan ahaanubuu qofkan ula mucaamaloodaa mid waxaa dhacda qofku markuu seexdo inuu manaamka ugu yimaado inuu manaamka ugu yimaado xaqiiqatan khalqiga oo dhani way manaamaan oo way riyoodaan laakiin tan aan ka sheekaynaynaa waa wax xuduudii dhaafsan waxaa dhici karta habeen kasta <clears throat> inuu jinkii u yimaado ruuxa markuu seexdo oo dabadeedna uu la mucaamaloodo oo jinkii isagu uu isidhaahdo ka faa'iidayso qofkii markaa uu sidaa biyihii kaga yimaadaan waxaa suurtagala ruuxi saddex jeer afar jeer habeen keliya gudaheed inuu biyo baxo hadday rag tahay hadday dumar tahay waxaa suurtagala fi kulli leyla inay mashkiladaasi haysato hadduu marba indhaha isku qabtaba inay mashkiladdaasi ku timaaddo filmanaam way dhacdaa caadiyan way dhacdaa bini'aadmigu inay iska manaamaan hadii dhallinyaraday ku badan tahay bishii hal mar ama labadii bilood hal mar inuu ixtilaamo ah, way dhacdaa caadiyan oo taasi jin maaha wuxuu markay kala fogfog yihiin waa nooc ilaahay ugu talagalay inay maxaanku idhaahdaa ku kala fududeeyaan culayska maxaanku idhaahdaa bini'aadmigu waxaa laga yaabaa qof aan weligiiba ixtiraamin inuu iman karo laakiin tan aan ka sheekaynaynaa waa wax dee xuduudda dhaafsan waxaa laga yaabaa habeen walba inay u yimaadaan sidaa manaamka ah horta way ugu yimaadaan qaab labaad baa jira oo jinkan doonaya qofka inuu la mucaamaloodo uu ugu yimaado qaabka labaad waxa weeyaan qofkii oo iskaba soo jeeda markuu sariirtiisa tago ayaa wuxuu dareemayaa in wax bogga kaga jiraan mana arkayo taa taabashuu dareemayaa mararka qaarkood xataa neefkudin buu dareemaya naqaskoo yacni wax wax neefsanaya ayuu dareemayaa qofkiina ma arkayo qofkiina ma arkayo waxaana lagala mucaamaloonayaa intaa xubinta taranka ayaa aad loogu mashquulaya qofkii markaas sidaas ayaa biyihii kaga imanayaan rag iyo dumarku doonaba ha noqdee qaabkaa qofku aanu arkayn laakiin taataabashada uu dareemayana way dhacdaa waxaa kaloo dhacda in makhluuqan jinku uu isu soo ekaysiiyo bashar bini-aadmi buu isu soo ekaysiinayaa oo qofkii bini-aadmigaabuu u imanayaa wuxuu iska dhigayaa ama nin hadduu naag yahay ama wuxuu iska dhigayaa naag hadduu waxaan u yimid uu nin yahay sidaasay markaa ku wada shaqaysanayaan ama kula mucaamaloonayaan saddexdaa nooc ayaa horta makhluuqan aynu ka hadlaynaa markay qof la mucaamaloonayaan ay kula mucaamaloodaan waa marka iyagu ay soo daandaansadaan ee qofkani aanu albaabka garaacin waxaa markaa loo baahan yahay in qofka muslimkiihi <clears throat> uu cilmi u yeesho masalada in yar markaa waxaan isdultaagi doonnaa qofkan haddii qof jinihi ku tacalluqo oo uu la mucaamaloonayo calaamadaha ugu badan oo isku arkaya maxaa ka a ah? calaamadaha ugu badan ee isku arkaya maxaa ka mid a ah? ayaynu waxoogaa isdul dhowr jeer markaan baabkan ka hadlayay markaan calaamadaha tiriyo dad badan baa iyagu isku dabaqaya wallahi calaamadda anna waan arkaa taana waan arkaa taana waan arkaa marka waxaan idinka codsanayaa baaraka allaahu fiikum mar raba inaan idin shaki geliyo mana rabo inaan cudur idinku daawado laakiin waxaan jeclahay in idinaan isku dabaqin sideedabana bini'aadmiga sidii qaar baa mar cudur kastaoo laga sheekeeyo isku dabaqoyn wallahi calaamadaanna waan leeyahay wallahi calaamadaanna waan leeyahay marka calaamad kastooo la sheego inuu jin yahay ha u qaadanin mar buu maadi noqon karaa waxaa ugu horeeya haddii rabbigaa xukumkiisa calaamadaha lagu garto inuu qofkan manii injin caashiqihi uu ku jiro e, tii aan kuu bilaabay oo ah karat qofku si khayr caadi oo dee miisaanka ka baxsan buu mar walba ixtilaamayaa mar walba isagoo biyihii dhex buu arkaya wax ka keenayna ma garanayo inta uu hurdaa laga faa'idaystay marka ayde laakiin khayr caadi ah oo tiradu ay badan tahay qodobka labaad hadduu isku arko xubintiisa taranka in dhaqdhaqaaq laga samaynayo taxasus hadduu dareemo xubnihiisa taranka oo lagu yacnii cayaarayo oo mararka qaarkood sidaaba ay kaga imanayso wixiina uu dareemayo wuu fahmayaa markaa caamil khaariji inuu jiro waxaa kaloo dhacda in qofka bini aadmiga damaciisa iyo dareenkiisa qalbiga aad looga shaqaysiiyo si uu ugu dhaco zine iyo wax la mid a oo dee xaddhaaf ah dareenkii dadnimo wax ka sii oo qofka bini'aadmigii inuu miirdoorsoomaba uu ku dhowaanayo dareenkiisaa la kicinaya oo xubintii taranka laguma talaacubayo laakiin qalbigii ayaa la kicinayaa kicin khayra caadiya buu dareemayaa de qofka bini'aadmiga ah xuduuddiisii ka baxsan wuxuu dareemayaa qofku mucaashara kaamila inuu wax u galmooday buu dareemayaa markuu soo toosanaya isagoo wada burburay oo aan meel iska qaado lahayn oo jidhkiisoo dhani daallan yahay ayuu dareemayaa waxaa kaloo ka mid ah qofkii dhallinyarada ahaa oo asbaabtii guurka oo dhani ay muhaya u tahay wax caamil iyo sabab ka hortaaganina aanay jirin dhaqaalii uu haystaa hawshii oo dhan wuu geli karaa Eh, maxaanku dhahda wax maxaanku dha brogramo mustaqbalo ama tacliinu yacnii higsanayay wax la midu nafta ku qancayaa ma jirto mar allaaliya markii xaalad guur laga soo qaado ayuunbuu darafkaa kala tegayaa sabab allaali isna ma garanaya wuxuu leeya waan u baahnay inaan dee reer yeesho laakiin isma kaantaroori karin mar allaaliya markay layla soo qaado arinta ayuunbaa naftaydu ay si kala noqonaysaa taas waxay tilmaamaysaa in caamil kale oo guurka ka hor joogaa meesha uu jiro ta qofku wuxuu dareemayaa shaki ah warniyow haddii aad guursato dee waxbaa ka guri mayside meesha ha ku ceeboobin muhimis odhanayaa waa shaki ku jira xubintiisa wax eeba male awooddiisa wax dhibaataa male laakiin mar allaaliya markuu dhinac guuru jeesto ayuunbaa tashwiish ku furmaya uu leeyahay waxba kama tarayside macee baad soo jiidanaysaa waxaa kaloo jira inta badan qofku marka kelidii yahay si aanu isagu aanu iskantarooli karayn unbuu gacantiisa xubinta taranka kula cararaya kaga shaqaysiinaya xubintaa tarankunbay gacantiisu mar walba ku maqan tahay mana kantarooli karo taas macnaheeduna waxay tilmaantaa inuu jiro caamil waxaan ku qasbaya oo xubintiisa taranka inuu ku lacaabo doonaya waxaa kaloo jira haweenka oo kale marka la yidhaahdo aabba aan ku bixinno ama iyaduba waxaan kora loo soo bandhigo maya unbay leedahay maba ogolaba guur sidiisaba ama waxay leedahay eh, dhammaan wixii rag oo dhan ama aabbahay ha noqoto ama hooyada ama walaalkay wixii rag ah oo dhan way ii uraan uma qaadi karo urtooda qarmuun bay ii uraan waa tafriiq weeyaano iyaduna marka ma guursan karto waxaa kaloo ka mid ah eh, qofka muslimka ama qofka hurdaa inta badan wuxuu ku riyoonayaa riyooyin iyo axlaam fasaca oo aad iyo aad u argagax badan oo aanu ku nasanaynin hurdada eh, masalada noocaas noocaasoo kale ama hurdada dee qarowga leh asbaab badanoo kalena way keeni karaan sida macaankaoo kalea keeni kara dhiikarkaoo kalea keeni kara guriga aad ku joogto oo oxijinta ku yartaa keeni karta eh, marka wayse soo gelayaan xanuunkii maadiga iyo kan xagga maxaan ku dhahaa hurdadu oo aad aada ugu qarwayso waxaa kaloo ka mid ah xayawaanaad mufras ah oo ku ugaadhsanaya ayaa had iyo jeer weerar kugu haya ama bisad madow baa mar walba ku soo weeraraysa ama libaax baa ku soo weeraraya ama awr qooqan baa ku eryanaya xayawaanaad had iyo jeer inay waxku yeelaan waxaa kaloo ka mid a ah qofka oo ku riyooda bini aadmi abuurtoodu ay si kala tahay ama wax dhaadheer oo khayr caadiya ah ama makhluuq gaagaaban oo dee xuduuddii maxaanku dha biniaadminada ka baxsan baa mar walba ku soo dagaal tegaya oo hawshaa maxaanku dha dhibaato kugu haya calaamadahaas iyo qaar kale oo badan waxay u calaamad yihiin qofkani inuu haysto ama ay la soo xidhiidheen makhluuq haddii alla yidhaahdo cadow ah oo doonaya inuu noloshiisa xagga taranta uu dhaawaco waxay taasi markaa u baahan tahay ciddii aqoon u leh maa ansala allaahu daa'an ilaa wa anzala macahu dawaa cudur ilaahay ma soo dejiyo hadduu soo dejiyo wuxuu ilaahay soo raaciyaa dawadiisu soo raaciyaa marka inaad meel baas iyo shirki iyo gaalnimo iyo neef la gowraciyo dhiig lagu marmariya wax la mida inaad magansato maahan waxaad fahamtay ibliis inuu cadowgeenna yahay sida aynu ku bilownay aayadaha qur-aanka ah ee casharkeenna maanta ugu horreeyey siduu ilaahay tabaaraka wa tacaala inooga warramay inuu ibliis cadow yahay yaa banii aadama laa yaftinannakum ashaytaan kamaa akhraja abaweykum min aljanna ibliis wuxuu rabaa siduu aabbaheen iyo hooyadeen u qaawiyey ayuu rabaa innagana inuu xayada iyo xishoodka inooga qaawiyo casharkii kan ka horreeyey cadaawadda ibliis waxaan idinka tusay isaga oo kaadidiisii inooga dhigaya iidaam saabiin ka dhaweyd idinkama warramin ninkii shaydaanku ku shaqaysanayey ee kolayada qaadka ku kaajayay ee kaadidiisa lala hoos boodayay oo caalamal islaam bay ka dhacday inuu nin kaajaya wax la moodo kaadidiisii oo kolayga la hoos dhigto ibliiska kaadidiisa iidaanka inooga dhigay haddii aynu weheshanno ama aynu rafiiq ka dhiganno ma u malaynaysaan hadh inuu inoo jiidayo hadh inoo jiidi maayo marka insha allahu tacaala casharkeenna caawu halkaasuu inoogu joogayaa weli waxaan ku jiraa arartii baan ku jiraa weli maan gelin sixirka iyo howlihiisa iyo isha iyo howlaheeda iyo nidaamadaas oo dhan <laughs> weli maan gelin weli waxaan ka warramayaa uun cadowga iyo sirtiisa iyo goldaloolada halkuu inooga soo dhacayo iyo sida uu maxaanku dhahdaa cadaawaddiisa inoola dhaqmayo iyo inuu kaadidiisa ina waraabinayo inuu maryaha inaga tuurayo sidii aadam iyo xaawa ayaynu intaa ka warramaynaa si aad dagaalka aynu geli doonno culayskiisa aada u haysataan qaabka loo dagaalamay inaad fahamtaan maanta cashirkeennu halkaa inoogu joogo asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu وانصر إلهي شرعة التوحيد يا ذا الجود والكرم الرفيع الشان وكذاك نسألك الثبات فإنها فتن تجي بالشيب للشبان يا رب واختم بالتقى أعمالنا حتى نساق لروضة وجنان حتى نساق لروضة وجنان